أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabiqat acmaaluhm fi اddunya wاlآakhirة waulaa'ika asxaabu الnaar hm fiiha khaaliduun بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati الbaqرة ee casharkeenna wuxuu ka bilaabma aayadda laba boqol iyo toban iyo toddobaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ishahri bilihii ayay ku su-aalayaan alxaraami xurmada lahaa qitaalin dagaal xaggii ayay ku su-aalayaan oy kaa weydiinayaan fiihi qitaalin dagaal ayay ku su-aalayaan fiihi fi shahri alxaraami bilaha xurmada leh dhexdooda la dagaalamo qul waxaa tiraa nebiyow qitaalun dagaal fiihi bilaha xurmada leh dhexdooda la dagaalamo kabiirun mid aada u weynin badan waaye <clears throat> aayaddan marka sababu nusuulkeeda waxaan ka soo hadalnay xalay sariyadii cabdullaahi ibnu jaxash ayayna aayaddu ka warramaysay dadkii marka meeshii loo diray batnu naqla markii ay gaareen waa ninkii ibnulxadrami waatay dileen laba ninna ay soo qafaaleen maalkii iyo wixii ay wadeenna ay nebiga u keeneen sala allahu calayhi wasalam maalkii iyo labadii qaf maxbuus eh, eh, nebiga sala allahu calayhi wasalam waa ku diiday maadaama bisha rajab awalkeeda ee nimankaa dilma dilkoodu ou dhacay bisha rajab kowdeeda ee saxaabadan sariyada ahna ay u malaynayeen bishaani inay tahay jumaad al aakhira maalintii ugu dambeysay in lagu jiro ayay u haysteen arrinta xaqiiqdeedana waxay noqotay rajab awalkeeda bisha rajabna bilaha xurmada le bay ka mid tahay rajab iyo dulqacda iyo dulxija iyo bisha yacni muxaram maadaama marka sidaa ay dhacday ayay gaaladii marka nebiga asxaabtiisa waxay ku ceebeeyeen oy ceeb uga dhigeen arrintan oo waxay yidhaahdeen moxamed waa kaa wuxuu dagaalamayaa bilihii la xurmey jiray oo xurmada lahaa ayuu dadka dilayaa oo dagaalamayaa meeshaas marka sidaa markay timid ayaa marka shubhadaas in laga jawaabo ayay noqotay oo ilaahay subxaanahu watacaalaa waxa ay qabsadeen buu rabbi uga jawaaba meeshaasna marka waxaan ka fahmaynaa laba arrimoodba waa ka fahmaynaa oo arrinka koowaad waxa uu yahay in mar walba dadka ahlu baatilka ah ay aada u raadinayaan daldalool iyo qaladaad dadka ahlu xaqa ah laga helo qodobka labaadna waxa uu yahay in shubuhaadka la radiyo oo laga jawaabo inay diinta u tahay yacni yacni koreyn inay u tahay oo diintii maadaama shubhadu ay diinta taabanayso oo diintii ishkaal iyo qalad diintii loo nisbeynayo maadaama ay shubhadu saa ku socoto oo natiijada ka dhalanaysa ay tahay diintii in la baadilnimo xugmiyo arrintu mar haddii ay saa tahay ka aamusitaan ma lahan oo marka in laga jawaabo taana marka ilaahay waa ka jawaabayo waxa uu yidhi in la dagaalamo bilaha xurmada leh waa wax weyn laakiin gaalnimadaa ka daran aada idinku ku jirtaan masjidkii xurmada lahaa oo dadkii muslimiinta ahaa loo diido oo laga eriyo iyagoon waxba gal dembi aan gelin middaasaa ka daran ood idinku samaynaysaan marka ha eegina middaase middaan eega arrin saddexaadna waa ku jiraayo shayga haddii uu qalad yahay qofka ahlu xaqa ah haddii qalad uu galo maahan in la leeyahay qaladkaagu waa sax ma la dhahayo oo waxaa la yidhi bilaha xurmada leh in la dagaalamo waa wax weyn waa loo sallime arrintaas dadka marka ahlu xaqa laftoodu markay qalad ku dhacaan qaladkooda ayagu macsuumiin ma aha waa inay qaataan markaas nacam tan qalad waa tahay qaladkan aada ku jirtaan baa laakiin ka weyn adigoo kale marka inuu kan fiiriya maba ahanba mid ka weyn ayaad maalin iyo habeenba idinka aa ku jirtaan sidaas marka saddexdaa qodobba marka waa laga qaadana masalada marka qul qitaalun fiihi kabiirun ku jirtana waxay tahay arrintu sidii miyaa mase waa la nasakhay yacnii aayaddan hal hadihi alaaya muxkama am mansuuqa oo yacnii bilaha xurmada leh afartaas bilood rajab iyo dulqacde iyo dulxijo iyo muxaram in la dagaalamaa ma bannaana miya hadda haddadan mise yacni waa la dagaalami karaa oo xukunkan waa la nasakhay ibnu naxaas marka kitaabkiisa annaasikhu waalmansuukh wuu uga hadlay wuxuuna yidhi culimada badankood inay leeyihiin aayaddan inay mansuukho tahay qul qitaalun fiihi kabiirun markii hore sidaasay ahayd markii dambena waa la nasakhay akharu ahlilcilmina sidaasay ku tageen mushrikiinta marka ashhurulxurumka in lala dagaalamaa inay bannaan tahay ayay ku tageen akharu ahlilcilmi marka laga reebo cataa bnu abi rabaax isaga wuxuu yidhi aayaddan waa muxkama walaa yajuusu lqitaalu fi lashhuri alxurum bilaha xurmada leh in la dagaalamaana ma bannaana cataa baa ku tegey inta kale culimada badankood aayaddu inay mansuuqo tahay bay ku tageen ibnu naxaasna wuxuu doortay aayaddan inay mansuuqo tahay sunnada nebiga iyo siirada rasuulkuuna xujaystay sala allahu calayhi wasalam waxa uuna yidhi nebigu hawaasin xunayn meesha la yidhaah buu kula dagaalamay thaqiifna wuxuu kula dagaalamay daa'if ee shawaal markay ahayd yacnii dhexdiisa iyo bisha dulqacdo qeyb ka mida ah. marka yacnii labadaa duulaan xunayn iyo ghaswatu xunayn iyo haswatu daa'if waxay dhaceen shawaal iyo dulqacda dulqacdana bilihii xurmada lahaay ay ka mid tahay mar haddii nebigu uu ku dagaalamay sanadkii sideedaad qisadaanina ay dhacday qabla bedrin bederna sanadkii labaad ay ahayd aayadaha marka aayaddaani marka waa inay mansuuqo tahay waxaa ka dambeeyey inuu nebiga ku dagaalamay bilahaasi marka ashhuurulxurumka inuu ku dagaalamay dhexdooda inuu dagaalamay ayb marka qul qitaalun fiihi kabiirun aayaddu marka inay mansuuqa tahay baa xoog badan loona badan yahay waqtigan marka ashhurulxurum iyo keyrkoodba waa lala dagaalami karaa ayb yasaluunaka waxay ku su-aalayaan ay ku weydiinayaan can ishahri bilihi alxaraami xurmada lahaa ashaar hadda waa lafdigu waa mufrad laakiin arsha ku jirta maadaama ay jinsiya tahay afarta bilood oo dhanba waa loo jeedaa ashhurulxurumka oo dhan marka jamac markaan ka laqbeynayno waxaan u jeednaa bilahoo dhan in uu wada wada gaarayo bilaha xurmada le bay kaa yacni bisha xurmada le ama bilaha xurmada leh xaggooday kaa su-aalayaan qitaalin dagaalay ku weydiinayaan fiihi bilaha dhexdooda la dagaalamo iyay ku su-aalayaan waa bedel shtimaal waa marka qitaalku marka waa bedel shtimaal qul waxaa tidhaahdaa qitaalun dagaal fiihi bilaha xurmada leh dhexdooda la dagaalamo kabiirun mid aada u weynin badan waay <coughs> wasaddun celin yacni mancin annaasa dadka laga manciyo laga celiyo loo diido can sabiili sabiilillaahi ilaahay jidkiisa loo diido oo towxiidkii dadka laga celiyo waalmasjidi masjidkii xaggiisa laga celiyo alxaraami xurmada lahaa laga celiyo ayb iyo wa kufrun gaalnimo bihi billaahi alla lagu gaaloobo wa ikhraaju ahlihi masjidulxaraamka dadkiisa bixintooda minhu min almasjidi alxaraami masjidulxaraam laga bixiyo xaggiisa ayaa akbaru weynin badan cind allahi ilaahay agtiisa ku weyn taasaa ilaahay agtiisa ku weynin badanoo waxay ka weyn tahay sariyadaa ninkii ay dileen tanaa ka weyn arrimahanaa ka waaweyn halkaasaa marka iyagii lagu radiyeyba marka walmasjid alxaraami waxaan ku cadafnay can sabiili illaahi wasaddun can sabiilillaahi celin dadka laga celiya ilaahay jidkiisa walmasjid alxaraamina laga celiya dadka sidaas waa tafsiir tafsiir labaadna walmasjid alxaraami wa kufrun bihida in lagu cadfo damiirkaa bihida in lagu cadfo oo marka muxuu noqonayaa wa kufrun gaalnimo bihi alla lagu gaaloobo bilaahi alla lagu kufriyo waalmasjidi alxaraamina lagu kufriyo oo xurmadii ou lahaa masjidulxaraamka la qarariyo oo lagu gaaloobo manaa masjidulxaraam in lagu gaaloobaa macnaheedu waxay tahay xurmadiisii oon la siinaynin oo marka yacni aan la ictiraafaynin labadaa tafsiirba marka wa kufrun bihi wاlmasjid اlxaraami wa kufrun bilmasjid اlxaraami sidaa marka ibnu jariir isaga weliba taasooba sheegaan laakiin macno ahaan waxaa aada u fudud can sabiili llaahida in lagu cadfo ayb oo marka ay noqoto wasadun celin ka celin oo dadka laga celiyo can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa laga celiyo walmasjid اlxaraamina laga celiyo dadka masjidulxaraamkii ay aadi waayaan wa kufrun gaalnimo bihi bilaahi alla lagu gaaloobo wa ikhraaju ahlihi masjid lxaraam dadkiisa in la bixiyo bixintooda wa ikhraaju ahli lmasjid alxaraam minhu min almasjid alxaraami laga bixiyo akbar weynin badan cinda allahi ilaahay agtiisa ku weynin badan oo maxay ka weyntahay tahay kuwaan waxay sameeyeen halkii ninoo la dilay oo nebiguna dabcan yacni diyadiisiina uu diyaar la ah la yacni ama yacnii uuba ka garaabayo nimankiina maalkiina uu soo celiyey oo uunan qaadanin labadii maxbuusna uu soo celiyey oo rasuulkiiba sidaa uu u maamulay weliba iyadoo sidaa loo maamulay wuxuu leeyahay marka qaladkaad ku jirtaan maa aragtaan idinka marka yaa laleeyahay waalfitnatu fitnada oo qof muslima diinkiisa in laga fidneeyo ilaa laga saaro ayaa akbaru weynin badan min alqatli dilka ka weynin badan idinku marka dadkiibaa diintii idinka haysala oo in qof muslima diintiisa laga fidneeyo diintii uu ka ridoobo fidnadaas iyo qatli qof la dilo labadaas waxaa weynin badan qof muslima in diinta laga bixiyo oo laga saaro ayib walaaye marka labadaba hala gala maaha marka nacmo waa in dee fidnada qof muslim in diintiisa laga saarana waa in layska ilaaliyo shirkiga layska ilaaliyo qatliga xaaraantaana waa in la yska ilaaliyo labada macnaha haddii marka aan kan iska ilaaliyo midkan kalean iska dhex dabaalo kara aayaddu ma sheegaysa macna laba dhacdaa laga kala hadlayaa mushrikiin shubho keenay iyo dad muslimiin oo qatli aan sax ahayn markaas oo aan markaa yacnii xaqiisii aan ku dhicin oo ka yimid marka waxaa la leeyahay middaan iyo middaad ku jirtaan tiinaaba xoog badan ayb marka marnaba lama tabriirinayo waa saxan yihiin lama laha ayb walaa yazaalu marka nebiguna saasuu ahaa sala allahu calayhi wasalam khaalid bin waliid markau nimankii laayay saba'naa saba'naa intay dhaheen intuu yani ijtihaad marka uu ku laayey nebigu sala allahu calayhi wasalama markii uu maqlay oo loo sheegay waa kii yidhi allahuma inii abra-u ilayka mima sanaca khaalidun ilaahu khaalid wuxuu sameeyey beri baan ka ahay usaama markii uu dilay ninkii isagana laa ilaaha illa allahu markuu yidhi kabacdi waa kii nebiga aad ugu qayliyey oo yidhi yacnii ula hadlay si kulul ula hadlayo fa kayfa tafcalu bilaa ilaaha ila allahu idaa jaa-at yowma alqiyaama ilaa usaama uu yidhi waxaan ba tamaniyey maalinkaas ma maxaa maanta maad islaamtidan maxaa u islaami weysaan isiriir maalintan maanta oo yacni wixii horeba waaba horreeyeene maanta haddaad soo islaami lahayd ayba kuu roonaa lahaydba ilaa dembiga dhan waa ka dhacayaa qofku markuu gaalnimada kasoo baxee markaan yacni dembigan weynaanta uu ku qabtay darteed heerkaas u gaari marka rasuulka shayga qaldan qalad ahaantiisa waa uwaa waa u tilmaami jiray waana ka garaabi jiray sida sharcigu uu yahayna waa marsii jiray laakiin qofku inuu intuu qalad galo si sharcigana ugama garaabayo uu yidhaahdo nin aakhiro ka cabsanaa ma ahan hadda qofkaas nacam ayb walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan oo ma ka tegayaan mushrikiintu yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan idinka xataa yarudduukum ilaa an yarudduukum ilaa ay idiin celiyaan idinka celiyaan can diinikum diinkiina xaggeeda ay idinka celiyaan ilaa ay diinkii idinka soo celiyaan ka zuuli maayaan inay idinla dagaalamayaan xataada marka waa qaaye ilaa an yuqaati ilaa an yarudduukum waxaa kaloo laga laqbay karaa tacliiliyo waa laga dhigi karaayo walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan xataa yaruduukum si ay idinkaga celiyaan can diinikum diinkiinna ay idinka celiyaan ayb ilaa ay diinkiina idinka celiyaan oo muslimnimada ka baxdaan idinka dayn maayaan dagaal in istataacuu haddii ay karaan oo ay awoodaan hadday awoodaan ayb marka jawaabtii inta waa iska muqadaro wey ayb in istaaacuu hadday awoodaan falaa yazaaluuna yuqaatiluunakum maba ka tegayaan inay idinla dagaalamayaan intaa marka jawaabteedu saasaa marka muqadar looga dhiga waman qofkii yartadid noqdo oo ridoobo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka ridoobo fayamut dhinto walxaal huwa isaga oo kaafirun gaal ahna dhinto fa ulaa'ika kuwaadaas xabitat way burtay acmaaluhum acmaashoodii way burtay fi dunyaa addunyada dhexdeeda iyo aakhirati aakhirada dhexdeedaba waa burtay acmaashoodii wa ulaa'ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta asxaabteeda waaye hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraaya wey fiihaa naarta dhexdeeda kuwii ku waaraya wey halkan marka wuxuu tilmaamayaa alla hadafka ay gaaladu ka leeyihiin dagaalka ay ku jiraan iyo gaayada uu leeyahay iyo sababta iyo cillada dagaalkooda uu ku salaysan yahay alla marka wuxuu leeyahay walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan oo ka tegi maayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamayaan xataa yaruduukum ilaa ay idinka celiyaan can diinikum ay idinka celiyaan diinkiinni in istataacuu hadday awoodaan falaa yazaaluuna yuqaatiluunakum haddayba awoodaan dagaal inay idinla dagaalamayaan maba ka tegayaanba laakiin hadday awoodi waayaan dawaaba awoodi waayeen markaa waman qofkii yartadid noqdo minkum xaal uu idinka idinka mid yahay can diinihi ka noqdo oo islaamnimadiisii ka baxo gaal noqdo fa yamut ee dhinto walxaal huwa isaga oo kaafirun gaal ahna dhinto fa ulaa'ika kuwaadaas xabitat acmaaluhum acmaashoodii way burtay fi dunyaa addunye dhexdeed iyo walaakhirati aakhiradii dhexdeeda wa ulaa'ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta asxaabteeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi naari naarta dhexdeeda halkan marka waxaa lagu sheegay riddaa lagu sheegay diinka bax ridda marka maxaa la yidhaahdaa mabaaxif badanay leedahay alriddatu waxaa la yidhaahdaa qadcu lislaam islaamkii in la gooyo qofkii islaamkii uu haystay inuu dhexda ka kala gooyja uu jaro biniyatin muxuu ku jaraa marka ictiqaad qalbigoo waxgelinaya waxbuu niyeysanayaa waxa uu niyeystay ayaa jaraysa islaamkiisu yacnii caqiido kufri ah oo gaalnimo ah yuu ictiqaadiyey ama wax inuu rumeeyo ay waajib ku ahayd oo arkaantii iimaankao kale ayuu ka shakiyey ama waa beeniyey marka qadcu lislaami biniyatin niyo in lagu gooyo ow qowli kufrin ama islaamkii in lagu gooyo hadal gaalnimo ah hadal gaalnimo ah qofkii wuxuu ku qowlay war kufri ah islaamkii soo socday oo haystay gaf waa go-ay marka ow ficlin ama ficil inuu ku jaro wuxuu sameeyey ficil gaalnimo ah ayuu sameeyey islaamkii waa waa go-ay marka nacam qaalahu istihzaa'an dheeldheel ha u dhaho ow cinaadan ama madax adeyg ha u dhaho aw ictiqaadan ama ha u yidhaahdo qalbiga inay ka tahay ictiqaad ha u dhaho ama yaanu u dhihin meeshaan marka waxaan ka ogaanaynaa waxay tahay riddadu waa islaamkii oo qofka uu jaro muxuu ku jaraa marka saddex dhinac yay ka imaanay ictiqaad waa ka imaanay oo haddii ictiqaadkii adiga lagaa rabay mid ka duwan aad rumayso ama kii inaad yacnii wixii inaad rumaysay lagaa rabayba aad ka shakiso waxyaabahaas marka ictiqaadaad kufri ah qofka hadday qalbigiisu galaan ama wixii laga rabay inuu rumeeyaba qalbigiisa uu ka bixiyo ee uunan rumaynin ama uu ka shakiyo riddadu waa imaane waxaa kaloo riddadu ku imaaneysaa qowl kufri ah inuu ku dhawaaqo qofkii waa mukhtaar waa doortay waana og yahay markaasuu gaalnimo ku daldalmaana uu ku hadlaya ma la dhahaayo kaasoo kale marka armo wax kale ka wadaa ta'wiil baciid ah oo kale ma la gelayo dad waxaa jira firaq oo la yidhaha alfiraqu albaatiniya firqooyin la yihaahdaa jiraan iyagu waxay leeyihiin diinta dhanba sidaan dadku moodayaan ama waxaan ka muuqanaya macaanida ka muuqanaysa ma ahane waxyaabo kaloo rumuus iyo aan la fahmayninoo dadka qaar un ay fahmi karaan ayay diintu tahay dad firqooyin baatiniya laysku yiraa waa badan yihiin ismaaciiliyadaa kamida duruusiyiintaa kamida ka mida way fara badan yihiin wax noocaas oo kale ah waxaa ka mida xuluuliyiinta kuwa ahlulxuluulka ka mida baatiniya marka waxaa la yidhaha dadkaa baatiniya maxaa loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay waxa shaygan waxa ka muuqdo ma ahane wax kale yaa laga wadaa bay ku leeyihiin qof kastoo marka zandaqo iyo ilxaad iyo gaalnimo rabo ayagoo kusoo dhuuntaa marka nacam waxuu rabou ku hadlayaa war waxaan waa maxay gaalnimadan sidaan aada ku hadlaysa maya idinka ma fahmaysaan uu leeyahay waxaan ka hadlayna cilmu daahir iyo cilmu baatinaa jiruu leeyahay idinku waxaad kitaabaad rogrogtaan uu leeyahay nacam laakiin annagu carshigaan daalacanna haddaan rabno nacam waxaan sidaan rabnaan yacni wax u sheegnaa waxyaabahaas marka culimada ibnuljazari iyo waxay yidhaahdeen ibnuljazari wuxuu yidhi yacni qofka kelmad kufri ah marka uu ku dhawaaqo oo kufri ku cad ta'wiil baciida in la raaraadiye maba ahan banaan ayb qaarkood waxay soo rareen ijmaac ta'wiilaadka baatiniyadu inay zandaqe iyo ilxaad ay tahay oo waxba aynan u taraynin calaa albukhaari ayaa ka mida ah, wax fara badanna waxaa ka hadlaayo arrinkaas sakhaawi kitaabkiisa alqowl lmumbi fii tarjamati bni carabi ayb meeshaasuu aad uga hadlay marka waxaad arkaysaa dad kelimaad kufriyaad cadcad ku hadlaayo oo ilaahan aniga arkaa iyo ilaahay baa markaa yacni aan hortiisa yaa horta aa ila hadlo iyo waa la ii waxyoodaa iyo waxaasuu sheegayaa markaasu wuxuu leeyahy wax kalaa laga wadaa mararka qaar wixii ilaahay lahaabuu ku hadlaa isaga koonkan cir iyo dhul midig iyo bidix koonko dhan annagaa maamulnuu leeyahay nacam seed ku maamushaa iyo waxaa marka la yidhaha qofkan hadhow waxaa la leeyahay wuxuu ku hadlaa lisaanu luluuhiya nacam waaba ilaaha ka dhex hadlaayay leeyihiin nacam qofku marka ilaahay baa wax dhex galaayo markaasuu ka dhex hadlaa waxaasay aaminsan yihiin walidaalika wax fara badan oo annaga hadda kutub noo ah oo laga yaabo in dadka qaar ay lacaga ku bixiyaan oo meelaha laga aqriyo waxay ku dhisan tahay waxaan baadininimadanay ku dhisan tahay hadduu rabo wuxuu iska leeyahay malaktu ardullaahi sharqan waqarban wain shi'tu afnaytu lanaama bilaxdatin malaktu ardallaahi sharqan waqarban dhulka bari iyo galbeed anaa iskale ule oo milkiyey haddaan rabana khalqiga dhan ilbiriqsi aan ku damaarinayan ku baabi'i karaan waa yaabayaa qofka marka war qofkan ilaah miyaa buu isleeyahay war waa maxay waxaan maya lisaanululuhiyo weliga ku hadlaayou leeyahay nacam waxa noocaas marka waa zandaqe iyo ilxaad waaye culimada muslimiintana shuqul kuma laha nacam marka waxaan ku keenay ow qowli kufrintaas hadal gaalnimo ah islaamku waa ku go-aa hadduu awel muslim ahaa hadal gaalnimo ah uu ku hadlay de qof waalanna uusan ahayn qof la qasbayna uunan ahayn waa waa waa waa ku baxaa oo rasuulkaas yani dadkii nebiga caayey munaafiqiintii asxaabtii nebiga asxaabtiisii caayey munaafiqiintii rasuulka asxaabtiisa caayey suuratu tawbaan ugu tegaynaa walain sa'altahum layaquuluna inamaa kuna nakhuudu wanalcab qul abillaahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waa la yidhi maxay ku gaaloobeen kufruhum bilqowl warkoodaas bisuu ahaa hadalka marka keligiis waa lagu gaaloobaa iyadoon qalbiga loo celinaynin maaha maahan marka in qofka intuu kelmad gaalnimo ku hadlo uu yihaa qalbiga aniga wax fiicanaan ku haystaa ma laga aqbalayn kelmaddan yacni kufrigu qowl ou noqdaa yani bimujaradii qowl ahaantiisau kufri u noqona ayb waxaa kalou sheegay ficil ficil hadduu sameeyo gaalnimo ah sanam uu u sujuuday iyo musxafkii u qashin ku tuuray iyo waa ku kaadiyey musxafkii nebiba uu dilay ama la dagaalamayaa oo kale waxyaabahaas marka waa ficil kufri ah. ayb sidaas waaye marka macnaha ay ku imaaneyso yani macaanidaasay ku imaaneysaa ficilkii qowlkii ictiqaadkii labadaba wax walbana ictiqaadka keliya un loo celin maayo sidaasna waa ku ijmaaceen a'imadii salafka isxaaq ibnu raahuuya wuxuu yidhi wa mima ajmacuu calaa takfiirihi gaalaysiintiisu waxay ku ijmaaceen waxakamuu calayhi kamaa xakamuu cala aljaaxidi oo ay ku xukumeen sida jaaxidka ay u xukumeen oo kale falmu'minu aladii aamana biاllaahi tacaala mu'minka alla rumeeyey wa bimaa jaءa min cindihi agtiisa waxa ka alla agtiisa ka ahaadayna rumeeyey uma qatala nebiyan dabadeed nebi dilay ilaa hadduu nebigaas rumaysan yahay maba dileenba soo maaha ficilkaas marka waa ku gaalooba waxbuu rumaysan yahay ma la dhahay ow acaana calaa qatlihi ama nebi dilkiis ayuu ka qeyb qaatay wa in kaana muqiran haba qirsanaada mid qirsan haba ahaado wayaquulu ha yidhaahdo qatlu lambiyaai muxaramun nebi in la dilaa waa waa xaaraan hadduu rab ha dhaho dilkaasuu ku gaaloobaa sababtu waa maxay waa ficil bidaatihi gaalnimo u ah afcaashu marka waa ficil bidaatihi iskiis gaalnimo u ah marka istixlaal iyo ma xalaashaday iyo ma loo shardinaayo waa ficil sidiisa gaalnimo u ah ayb wuxuu yidhi marka wakadalika man shatama nabiyan qofkii nebi caayaa la mida ayb nebi ambiyada ilaahay ka mida hadduu caayo marka qofku inuu into ambiyada ilaahay qaarkood uu caayo oo uu yidhaah nebigaas waa ceeboobay oo kale nebi muuse waa ceeboobay oo kale cilmu baatinkii u aqoon waayey waa ceeboobay qof markuu yidhaahdo waa ku gaaloobaa sababtoo nebi buu caayay soo maaha oo aflagaadeeyey waa rumaysanaya waxba muu tarayso ayb ow radda calayhi qowlahu min hayri taqiyatin walaa khawfin ama warkii nebigaa loo sheegay war waxaas nagala tago yidhi isagoo cidow ka cabsanaayo aan jirin cabsina aynan haynin ayuu yidhi waxaas nagala taga ma rabna annaga waxaas wuu ku gaaloobaa tacdiimu qadri salaadko alimaam moxamed ibnu nasr almarwasi uu ku dhigay ayb ibnu xajarna kitaabu likraah fatxulbaariga wuxuu yidhi alkufru yakunu bilqowli walficli min gayri ictiqaadin kufrigu qowl ou noqon karaa ficilna waa noqdaa ictiqaad la-aan waqad yakunu biictiqaadin inuu ictiqaad keliya noqdana waa dhacdaa qodobkaas marka meel dhiga marka nacam ayb xaqiiqada riddadu waa sidaas qowl iyo ficli ictiqaadna waa noqotaa haddii ictiqaad keliya loo celiyana waa aaraa'da ay murji-adu qabaan qodobka labaad waxa ay tahay kufrigu muxuu ku sugnaadaa riddada maxay ku sugnaataa awalan riddadu waa xugun sharci ah waay siyaasadna uma khuduucayso kooxna u khuduuci maysa nacam waxay u khuduucaysaa waa qofkii alle iyo rasuul ay murtad ka dhigaana murtad noqonaya nacam ee u khuduuci mayso siyaasad kooxaysina ma gelaysa iyadan waa kufr yani kufrigu ama ridadu waa xukmun sharciyun alla iyo rasuul xaggood unbaa laga qaadanana gaal marka waxaa noqonayo qofka u alla gaalnimo ku xukumo iyo rasuulkiisa ay ku xukumaan ayb shayga marka gaalnimo marka uu yahay waa in marka adilo loo haayo qur-aanka iyo sunnada waxaan qur-aanka iyo sunnada gaalnimo ku xukumin hadaad adigu gaalnimo u taqaano waxay macno leedahay malaha waxay markaa ka markaa kadib qofkii markii shaygii alleh rasuul ay kufriga ku sheegeen weliba kufri akbara ay ku sheegeen markuu qofkii ku dhaco yacni waa ku dhacay iyo kuma dhicin yani riddada korkiisa say ugu sugnaanaysaa waxay ugu sugnaanaysaa inuu isagu qirto biliqraar haddii qof qaangaara oo aan oo yani caaqil oon waalnayn uu yahay waa inuu isagu markaa imaa inuu qirto ama inay laba markaati oo cadli ah inuu ninkaasi waxaas ku dhacay ay ka markaati kacaan imaa laba markaati ama imaa inuu isaga qiro isaga inuu qirto ama laba markaati in la helo markaa kadibna waa inuu waa an yakuuna mukalafan mukalaf waxaa laga wadaa qaangaar caaqil ah mukhtaaran waa inaan la qasbin ou doortay ninkan mukhtaaran ayib maxaa ka ratibmaaya marka markay ridadaasu sugnaato dhowr waxyaaboodaa ka ratib shayga ugu horeeya qatluhu in la dilaa ayaa ka ratibmaysa in la dilo xadiidkii bukhaari ku jiray nabiga sal l l slam uu yihi man badala diinahu faqtuluuh qofkii diinkiisa bedelo dila arrintaana waa ijmaac ahlucilmigu waa ku ijmaaceen fuqahadu iskuma khilaafin keliya abu xaniifa wuxuu khilaaf ka keenay naag hadday tahay iyada lama dilaayo yidhi naagta oo wuxuuna isaga ka qaadanaa Eh, maa kaanat hadihi lituqaatil naag dilan la dilay buu nebiga ghazawaadkii ku arkay markaasuu yidhi maxaa loo dilay marka naag yacni gaalnimadii asalka ahayd iyo middaan isaga isku miduu ka dhigaa marka naag ahaanta marka hadday naag tahay si kalea loo ciqaabayaa dil ma leh abuu xaniifa taas yidhi saddexda madhab oo kale naag hadda waa la dilaa bay leeyihin hadday ridoodo eh, amaa laakiin nin isaga nin diinta ka baxay khilaaf kama taagna xukunkiisu dil inuu yahay wax isku khilaafsan ma laha marka haddii xadiidkii bukhaari ku jiray muslimkana aynan isku khilaafsanayn ee wixii marka ka dhinac baxaa maxay noqonayaan marka shuduud iyo yacni qofkaasi marka dariiqii muslimiintu ka leexana waa khatar ayb maxaa sababta waa maxay marka ninkan riddada markuu ku dhaco qofkan cuquubo in la dilo looga dhigayna sawnan lidiin diintaa in lagu ciyaaro la diidaa wax maantana lasoo gelayo layskaga baxayo la gelayo laga baxayo waa la diintii waxaa laga ilaalinaa cayaarta koo qodobka kale labaad waxay tahay dadka muslimiinta ee caamada ah ayaa iyaga laftooda waxaa laga ilaalinaa inuu saameeyo qofkaas waayo waxaan ogsoonnahay yahuudda waa kuwii yidhi markaa aaminuu biladii unzila cala aladiina aamanuu wajha nahaari wakfuruu aakhirahu lacallahum yarjicuun dad cilmi leh maadaama aad tihiin gelinka hore diinta soo gala galabtiina ka baxa hadhow si dadka isaga raacsan ay shaki oo u galo oo ay yidhaahdaan war ninkaani hadduu wax fiican haayo dadkii culimmada ahaayo towreed iyo yaqaanaya inta diintiisii galay ayay ka baxeen laasim wax unbaa lagu arkay dadka qaaraa isdhahaya saas kuwaas marka inaan la fidnaynin oo laga ila laga ilaaliya arrintaa iyada arrintaasna marka arrin caqliga ku fogna ma ahanoo dowlado badan oo caalamkan oo waaweyn waxay yidhaahdaan mabda-a iyo qiyamka dalkaas ou dhigtay qofkii khiyaano waa la dila qofka yacnii eh, khiyaanada sameeyo oo tiriidka sameeyo khiyaanada ku kaco waa dilaan dowlado badan marka xukunka uga qoran waa dil waajibkii mar maalan waddanka uu ku oo kale ama waddankii cadow ou leeyahay oo kale u lasoo jiirsaday qofka haddii la qabto waa dilaan maxaa loo dilaa isaga marka naa marka qolo walbaa wixii ku weyn iyaga shayga yacni daruuraadka waaweyn ugu jiro qofkii ka hor yimaado dilou uga xukuman caqliga saliimkaa marka waa keena innaga marka waxaan haysano maxaa ugu qiimi badanna diintaa ugu qiimi badan daruuraadka marka daruuriyaadku waa diinta iyo nafta iyo maalka iyo nasabka iyo caqliga shantaas waa marka diintii see marka loogu ogolaanaa in la khiyaano diinta nacam alkhiyaanatu fi diin nafta khiyaanadeeda waa ka daran tahay nacam haddii marka dalalka qaarkood laysku dilo qofkan dalkuu dembi ka galo khiyaano qaran ou galay laysku dilo khiyaanada diiniyadaa ka weyn inaga agteen haddaan muslimiin nahay ayb dabcan maahan marka macnuhu dadku haddii uusan diinta khiyaanin laakiin ou ummad dalkii ou khiyaano dadkii ou khiyaano oo dartiis ummado badan lagu dilo ha la yska dhaafa maaha macnuhu nacam laakiin tusaale waxaan usoo qaatay middaas lagama hadlo musallamay tahay dadka agtooda laakiin waxaa la leeyahay midaana laga hadlaayo aw xuriyat ladyaan iyo da qofkii diinta xorow u yahay mid uu doono qaadan karaa waa maxay marka waxaan dilkan laysdilaayay iyay dhahaan dadku xor waaye wadankan hadday khayaanaan maa layska dhaafo wadanka hadday khiyaanaan ma la dhaafayo markaas naam tanna ma la dhaafayo marka taa iyada marka sida taasaa ku jirta laakiin marka arrinku arrin uun diinta loogu dan leeyahay waayo maahane maahan marka dad in la ilaalinaa yaan loo malaynin tan ugu horeysa marka waa qatluhu in la dilo waay mas'alada labaad ee soo raacaysaa waxa ay tahay dilkaas marka yaa iska leh waxaa iska leh marka yaa dil man bedela diinahu faqtuluuhu yow ku wajahan yahay wuxuu ku wajahan yahay min mahaami suldaan ninka dadka muslimiinta ay talada u dhiibteen oy madax ka dhigteen isagaa laga rabaa inuu waxaan inta qofkan soo qabto dembigan ku caddeeyo dilkana uu ku xukumo waayo haddii dadka arrintaa loo xil saaro faraha looga qaado qofba qofkau rabo u dilayaa markaasu wuxuu leeyahay anaa oguu leeyahay diintuu ka baxay hadhow marka yacni cadaaladna ma la helaayo fawdana marka meeshaa waa imaanayna arrintan marka waxaa gacanta loo geliyay suldaanka haddii marka ay dhacdo qof marka si sax a riddo iyo gaalnimo ugu dhacay ee intaan suldaan iyo lasoo gaarsiininba qof kale uu dilay maalan qofkaas dilay muxuu noqonaa awalan qofkaa dilay ma la dilaayo la qisaasi maayo sababtoo ah naf oo macsuumo ama uunan dilin haddii la ogaado inay naftaasi gaalnimo ku dhacday haddii la ogaado laakiin isaga wuxuu astaahilaa marka in la tacsiiro waayo haddii xaakim uu jiro xuduuddii iyo fulinaayay inuu ka boobo lama ogola talada inuu isaga u daayo suma garanin xuduuddana iyo cuquubaadka dooda ka dhalanayso naf in la gooyo ay ka dhalanaysana mawkuulun ila alimaam ninka madaxdaa loo xil saaray taana marka yacnii ma diideyso xadiidkii ninkii in dhoolaha ahaa ee umwalad addoon addoon ilmo u dhashay oo nebiga cay jirtay buu dilay isaga nebiga markii loo sheegayna wuxuu yidhi alashhaduu markhaati ka noqda anna damaha hadar dhiiggeedu inuu maalayo aan waxba laga soo qaadaynin taas marka ninkaa sayidka addoonkiisu waa ku oogi karaa xuduudda laakiin dadka horta ah ayaga isuma oogi karaan xuduudda waayo nin walbaa ninka kale anaa ku og dembiba u galay buu dhahaa anaana ka gudaayo ka kalena waa banaysanaa midka kale sidaasna sharci iyo caqli mid keenaya ma laha ayb <clears throat> masalada saddexaad waxay tahay alistitaaba markuu riddadii ku dhaco qofka gaalnimada uu ku dhaco towbaa la weydiina oo waxaa la leeyahay war diintii kusoo laabo weliba marka saddex beri in laga dhigay culummadu u badan yihiin imaamu maalik iyo shaafici iyo axmedna sidaasay ku tageen waxaana laga deliishaday cumar radia allaahu canhu wuxuu yidhi hallaa xabastumuuhu halaaata ayaam saddex maalmood maxaad u xabisi weyseen waadcamtumuuhu kula yawmin rakiifan maalin walbana xabad rooti maad maxaa usii weyseen lacalahu yatuub inuu toobad keenaa laga yaabaay wax ku khilaafay oo asxaabta ka midana ma jira cumar meeshaa marka waxaa laga qaatay laabudda min istitaabatin in loo bandhiga islaamka kusoo noqon la dhaho istitaabadaasi marka nooc walba oo gaalnimo ah ma ma ma ma gelaysaa qofka nooc kastoo gaalnimo ah uu ku dhacay towba ma la weydiina nooc walba riddo ah towba ma lagu su-aalayaa mase waxaa jiro riddo aan towba lagaba dalbaynin qofka bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin ha labay u qeybsantaayoo mujarada iyo waxaa loo qaybiyaa iyo mid ay maqruuna biliidaa riddo ay la socoto dhib haddii ninkan diintii uu ka baxay haddana uu dadkii dhibaayo maalan nebigii buu caynaa gabdhihii muslimaadkuu qabsanaa waa dilayaa ciddii uu arko gaalnimadiisii waxbaa weheliya marka iidaa ah taasoo kale marka waxay leeyihiin culimada qaarkood wax istitaaba ah kuwaasoo kale lama weydiinayo waxayna u daliishadaan xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam qoladii curaniyiinta markii ay qowsaarkii rasuulka ay dileen xoolihiina ay qaateen diintiina ay ka baxeen diintiina ay ka baxeen intaa markay isku dareen nebiga wax towba ama su-aalin waa la soo qabtay iyagana waa la laayay qoraxdana waa lagu waray taa marka wuxuu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya iyada waxaa la socotay maadaama uu dhib kale la socday ayaan towbaba loo weydiinin ayb kuwayaalkaas oo kale marka ay keenaan xukunka afaraad waxa uu yahay axkaamta ka dhalanaysana ka mid ah qofka haddii uu diinta islaamka ka baxo wax allaale wixii acmaal uu sameeyey waa burayaan laakiin acmaashaasi inay baaba-aan oo ay buraan shardi baa ku xiran cinda alimaami shaafici imaamu shaafici agtiisa shardigu waa maxay inuu gaalnimada ku dhinto ilaa aayaddu waxay leedahay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirunaa lagu daray qofkii diinta ka baxo ee gaal isagoo a dhinto ayaa la yidhi marka meeshaas wuxuu leeyahay xubuudka acmaashiisu inay baaba-do waxay ku xiran tahay inuu gaalnimo ku dhinto asaga dayib calaa haadaa marka qofka hadduu diinta ka ridoobo walciyaadu billaahi ou soo laabto maalan sakadii iyo maalan waa bixiyey sanadkaas xajkiibuu tegey waa soo laabtay diintiibuu ka baxay haddana waa kusoo noqday diintii qofkaasi ma la dhahayaa mar labaad haddana xajatulislaam lagaa rabaa xajkaagii hore waa buray ma la dhahayaa cinda alimaami shaafici maya waa u jiraa xajkiisii hore waayo inuu ka buraa waxay ku xirnayd inuu ku dhinto gaalnimadii mana lahaayo taas ayib camalkiisii marka waa usoo noqona amaa imaamu maalik isaga wuxuu leeyahay camalkii uu soo sameeyey waaba buray wuxuuna deliishanaa lain in ashrakta layaxbadanna camaluka haddaad shirki la timaado camalkaaga waa buraa laguma xirin uu yidhi marka dhimasho iyo laguma xirin sheekh maxamed alamiini shanqiidi wuxuu yidhi aayaddan la-in ashrakta waa mutlaq fayamut wahuwa kaafiruna waa muqayad yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayadi marka middaas waxaa lagu fasiraa middaan ayb baxhi kaloo shanaad waxa uu yahay qofka diinta ka ridooba maalkiisa muxuu noqonaa maalkiisii wuxuu noqonayaa waa mawquuf cinda alimaami shaafici waa waa laga qaadaa waa meelaa la dhigaa haddii uu diinta kusoo laabtana oo uu islaamnimadii ku dhintana asaa qaadanayo had markuu dhintana waa laga dhexlaa haddii laakiin diinta uu kusoo laabo waayo ou dhinto maalkaasi marka baytulmaalka iskale laga dhexli maayo dadkiisa hadday muslimiin yihiin ma dhexlaayaan hadday gaalo kale yihiinna ma dhexlaayaan wax laga dhexlaayo male baytulmaal unbaa marka uu gala maalkiisu mas'alada kaloo lixaad waxaay tahay nikaaxiisii see laga yeela nikaaxiisii horta ibtidaa'an hadda nikaax ma bilaabi karo markuu diinta ka baxo qofka kabacdi wax nikaaxa oo u xirmaaya maba jiran ibtidaa'an wax nikaaxa ma bilaabi karo muslimna ma guursan karo gaal kalena ma guursan karo murtad isaga lamidana ma guurso karo murtado isaga lamida qofkaasi marka waa aswa qof yacni dhulka korkiis joogo oo ka xun ma laha murtadka waayo gaalka asligaa xuquuqaaba la siiyey siiyeyba waba waxyaabaha la siiyey kan intaa xataa ma hayo isaga ibtidaan marka nikaax ma laha kii hore see laga yeelaa intuusan ridoobin uu ku jiray midkaa marka haweenta ou qabo hadduu intuu nikaaxsaday isagoo oo aan u galmoonin ou diinta ka baxay naagtaa horteeday u soconeen ninkay rabtana waa guursanaysaa tatanajazu lfurqatu furqada markaasayba go-dayba markuu ridoobay nikaaxaas waa u dhammaatay haddii isaga oo naagtii u oo uu markaa yacni ridoobo intuu nikaaxsaday u galmooday buu diintii ka baxay kabacdi walciyaadu billah markaa marka waxa nikaaxu furqaa waajibayso waa laka waa kala tegayaan labadooda naagtaasina intay ciddada ku jirto hadduu soo laabto asaga diinta kusoo laabto waa un xaaskiisii hadduu kusoo noqo waayo diinta ciddadiina ay dhammaato horteeday u soconay markii ay ciddada dhammaatay furqadu go-aysaa oo markaa yacni ay kala caddaane inta ka horeysa laakiin waa kala joogayaan taana marka waxaa weeyaan xukunkaasna waa nikaaxiisa kan kale waxa uu yahay qofku marka uu gaalnimada ku dhaco ficil qowl wax kufriga buu sameeyey in lagu cuquubeeyo marka ficilkiisaas in lagu cuquubeeyo oo isaga markaa la dul dhigo oo la yidhaha waa gaal diintii ka baxay cuquubaadkii iyo waciidkii iyo wixii ku jirana ay ku dareeraan waxay u baahan tahay ama ay ku xiran tahay istiifaau shuruudi waintifaau lmawaanici mawaanic afara in laga fiiriyo haddii qofka shaygaani gaalnimada ah inuu gaalnimaba yahayba ounan ogeyn qofkaa yucallam waa la baraa haddii markii wax inta la baro loo sheego waa la baraa macnaha waxaan ujeedaa waxaasi inay gaalnimo yihiina loo cadayna hadduu ogaado ou kusii madax taago ou kusii madax adeygo waa dil markaa waana gaalnimadiisu waa go aysaa oo waxaana loo cuquubeynaa murtad ahaan oo xadiidkii markaa dabcan ninkii waxay ibnu taymiyaye waxay u keenaan ninkii hallay guba yidhi markaan dhinto oo wuxuu ka shakiyey marka qudrada alleh haddiiba ilaahay i awoodo waa isoo bixinaa buu yidhi marka siba aan looba soo bixinin ayuu yidhi inta layguba dambaskayga hala kala firdhiyo qadiyadaa marka jahliga in qofkaa loogaga cudur daarayo istiqaamada iyo kutub badan ibnu taymiya waa ku sheegay istiqaaadana wuxuuba caddeeyey dadka qubuuriyiintabuuba gaar u sheegay oo iyagu markaa yacnii shirkigooda uu yahay amwaadda oy wixii ilaahay lahaa ay wax ka siiyaan kuwaa wuxuu yidhi likhalabati ljahli jahliga qaalib noqday oo dadkii ka qaalib noqdo dad culamo ay ugu sheegayaan inaynan shirki ahayn jahliga oo qaalib noqday dartiis ayaan loo gaalaysiineynin lam yumkin takfiiruhum u yii kitaabkiisa istiqaaada waay taa iyada marka yacnii ictibaar uu leeyahay hadhow marka maxaa jahli loogu cudur maxaa yani waxyaabaha jahliga qaabkeen loogu cudur daara tafaasiil dheer waaye maqaamkan deg degaa ma raba inaan taas ugaga had hadlo ayb waan ku faahfaahiyo ee wax waqti daahir ah baan waqti kale daahir noqonaynin xilli wax yacni meel wax daahir ka ah baan iyo meel kale khafi ka ah arrintaa iyadaa marka qof maskaxdiis inuu marka yacni dadka dhan lagu xukumo ama hal waaqic dadka dhan in la dul dhigo dulmi waayo waxaasoo kale ayb waa dulmi bay noqonaysaayo waana si culimadii marka yacni masaa-ishan aada uga hadashay ee horena waa khilaafsan tahay sidaasna waxaana ku tusaaya absad mithaal noqon karo mas'ale hadda daahir ah ayaa yacni waqtigii saxaabada qof ama dad yanama ama dhowr ka qarsoonaatay qudaamat bnu madcuun khamrada markii intuu khamro cabbay ayaa wuxuu daliishaday u daliishaday inay u bannaan tahay aayaddii laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii ma dacimuu aayaddaasuu soo qabsaday wuxuu u qaatay dadka ilaahay ka cabsado dhib inayna lahayn khamrada inay cabaan cumar markii loo keenay radia allaahu canhuna wuxuu yidhi u bayaaniya nacam u sheega hadday ku adkaystaan sidaas hala laayo oo markaa gaalnimaa loo dila hadday kasoo towbad keenaanna karbaasha oo qof muslim oo khamro cabay oo kale ka dhiga suurat lmaa ugu tegaynaa ibnulqayim marka wuxuu leeyahay eh, eh, wuxuu leeyahay waqtigaas ikaahatulahafaanka wuuu ku wuxuu ku yidhi mas'alada waqtigaasi daahir uma ahayn asxaabta asxaabta qaarkood qudaamo iyo daahir uma ahayn waqtigan laakiin wuxuu leeyahay cid laga yeelaya male khamraa ii bannaan waayo waa daahiray noqotay marka mas'aladii waqtigaas mid aan daahir noqonin oo hadda daahir hadday noqotay famaa baaluka yacni see marka duhuurkii qof ugu xukumaa anaa og yacni shaygan meel walba daahirow ka noqday iyo see ugu xukumaa waa nooc iska jawr iyo dulmi iska ah qofku hadduu iskaga qancana uun dad yacni dad in lagu cuquubeeyo gaalaysiin iyo takfiirin haddii dad in lagu cuquubeeyo hadday hawa u gasho yacni boqolaal wax haddii la sheego ishkaal unbaa weligiis ku taagnaanaya ayb kufriga mucayanka marka jahligu waa maanic waxaa kaloo maanica ta'wiilka ta'wiilku waxay tahay qofkan culumo waaye aayaddan ama xadiidkan ayuu wuxuu u fahmay si qaldan waxaa ka dhashay marka fahamkiisa shay kufri ah ma lagu gaalaysiinayo oo alimaam axmed iyo culimo fara badan yacni jahmiyada oo ay gaalnimo ku tilmaameen ictiqaadkooda haddana hal hal maynan u gaalaysii jirin oo dadka qaarkood marka waxay ugu cudur daarayeen taawiilaad iyo wax lamida qisadan hadda qudaamo lafteeda daliil u ah taawiilku inuu yani maanic uu yahay ayb weligeedna dad masaail yacni kufriyaad ah waa jiray dad yacnii iyagu marka aan gaalnimo u haysanin oo markaa ku jiray ama ku dhici jiray haddana nusuusta qur-aanka iyo sunnada nebiga sal l slam si markaa saxi aan aan habboonayn ama aan saxiix ahayn u fahmay mana aan mana lagu eedeynayo waa dadaaleen intii tabartood intay juhdi bixiyeen ayay xaqi gaari waayeen maalan inay fahmaan tawiilka marka saa'iqa ah ibnu xajar wuxuu kaga hadlay kitaabu istitaabati lmurtadiin ayuu ku sharxay ta'wiilka saa'iqa waa wixii luqada carabigana wej ku yeesho cilmiga iyo sharcigana wej ku leh naam yani muxuu diidaa midka baatiniyadoo iska talaacubkaa camal ta'wiil maaha kaas waana kii hadaayanka hadlayna maanica kale saddexaad wuxuu yahay alikraah qofka in lagu dirqiyo gaalnimadii nacam waa lagu dirqiyey waa lagu qasbay allah wuxuu leeyahy man kafara billahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan qofka mukraha ah waa laga soo reebay isaga inta kalena maxaa la yidhi facalayhim adabun min allahi facalayhim gadabun min allah walahum cadaabun cadiim ayuu alla yidhi marka ikraahuna wuxuu galaa qowl ayuu galaa qowlka ficilkana waa ku imaan karaa laakiin ictiqaadka ma galo adiga qalbigaaga qof qasbi karaa ma jirto cid qalbigaaga ogba mabaa leeba ayib maanica afaraadna waxa uu yahay alkhata qofkan markii uu kufriga ku dhacayay qasad maba jirinba afkiisaa ka boobay qasad ma jirin markaan leeyahy laba kala saara shaygan gaalnimada ficilka ama qowlka ah ayuunanbaba uba qasdinba carabkiisaa maalan carabkaa ka boobay ninkii yidhi allahuma anta cabdii waana ana rabuka oo kale carabkiisaa ka boobay akhda'a min shiddati lfarax buu yidhi waxaa ka duwan midaasi marka hadalka waa u qasday inuu dhaho waana ogaayay markuu hadalka dhahayay laakiin markii lagu qabtay wuxuu yidhi ani inaan gaal noqdo maba rabinba taas ictibaar weyn ma lahan haddaadba hadalkaa ogeyd oo ogaalkaagii uu soo baxay walow adigu gaalnimo inaad u qasadaa shardi maaha labadaa marka dabari iyo culimo badanna waa kala saarsaareen way kala bixiyeen ibnu xajarna fatxulbaariga waa uga hadlay laftiisa ayib afartaas marka maanic qofku haddii maanic ka mida uu ku qumo cuquubadii marka yacnii in gaa eh, yani riddada cuquubadeeda ma lagula degdegayo waana sidaas cumar radia allaahu canhu ou sameeyey xugun kastana ogow istiifaau shuruud waintifaau mawaanicihi shay kasta oo axkaamta xugun kasta waa dul taagan tahay nacam sheekh sicdi laftiisana waa ku sheegay qawaacidka nacam oo axkaamtii markaa shuruud iyo mawaanic iyo in laga fiiriya waa daruuri nacam salaad haddii la tukanaa mawaanicda in laga ilaaliyo waayo xaydka ayaa ka mida maalan mawaanicda salaada diideyso shuruudna salaadda waa waata loo sheego soonku sidoo kale qaطcu yadi saariq saariqa in la cuquubeeyo gacanta laga jaro shuruud ayay leedahay soo maha xirsulmitli inuu wax ka xado rubcu dinaar inuu xado waa shuruud haddii aan shuruudaasi la helin ma la dhihi karaa gacanaa laga jaraa ninkan ma la dhahayo naam gacan jaridduna waa cuquubo yacni shaygan marka inaad yacni xugun dul saarto xukunkaasna aada axkaam kasii dhaliso waxay noqonaysaa marka yacni waa waa xugun u baahan in loo fiiriyo istifaau shuruudihi waintifaau mawaanicihi ayb intaas marka yani waxyaabaha in laga ogaado mas'aladan marka ay u baahan yani waxyaabaha u baahan ayay ka mid tahay ayb waman axadkii yartadid noqdo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka noqdo fayamut dhinto walxaal huwa isaga oo kaafirun gaal ahna dhinto fa ulaa'ika kuwaadaas xabitat acmaaluhum acmaashoodii waa burtay oo waa baaba-day fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo waalaakhirati aakhirada dhexdeeda wa ulaaika ika kuwaada asxaabu naari naarta asxaabteeda waa hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiihaa naarta dhexdeeda yani marka masaa-ishana markay culimadu ka hadlaan khuduurada ay leedahay iyo markay ka hadlaan waxay un og yihiin waxa ka dhalanaya ahlu cilmiga marka masaa'il asmaa walaxkaam markay leeyihiin masaa-il waaweyn waaye oo waxay u baahan tahay nadar daqiiqa ah iyo in wax la fiiriya markay leeyihiin weyseqaad la weysaysanayo kale waaye ma aha weyseqaadka haddaad qalado adow kaa qaldama laakiin masaa ishaan haddaad qaladdo Eh, fasaadkeedu aada iyo aad adiga kaligaa ku saameyn maayo waana ka weyn tahay masaa-ishan masaa-il laga akriyo kutub mucaasiriin ay qoreenoo maantana meel u jeeda berrina meel u jeesanaya haddana sida aan aragnay kuwa marka waxaan aragnay fataawooyinkooda intaas oo halaag uu ka dhacay uu ku yimid maantana marka wixii ay fadwoonayeen cagsigiisa ayaa haddana islaamnimadii iyo iimaankii ah bay leeyihiin shalay gaalnimadii iyo haddana maanti maanta iimaan ay ka dhigayaan bacdamaa yacni intaas markii wax lagu kharibay saasay marka culimadu waxay u leeyihiin arrintan marka baxhi bay u baahan tahay waxaa marka aada la yaab u leh mararka qaar qofka baxhi buu isku dayaa wuxuu la imaanaa marka yacni aayaad axaadiid a'imadii salafka kuwii dhexe oo cilmiga looga marqaati kacay yaa la keenaa bikulli suhuula ayuu marka waxaa radinayo qof mucaasira ah. oo hadda jooga bikulli suhuula waxaan falsafaad waaye shub shubuhaad waaye uu leeyahay qofku markaa si fududow isaga qancaa isagoo marka ay dhici karto dadkan gaalaysiintooda inuu ama dan ay ugu jirto inuu ka fiirsa isaga dan ay ugu jirto ama ay dhici kartaba nowcan maa hawadiisu inay jeceshahay dadka in axkaam la saaro oo maxkamadaa u furan oo dadka yacni ugaga furan waxyaabahaas oo kale markay dadku waa dhimanayaan kulligeen waa wada dhimanaynaa amaam allaahina waa lasoo hor istaagaa dadka ilaahay baa yan amaam allaahi baa allah lasoo hor is amaam allahi baa lasoo hor istaagaa qofka marka masaa-ishaani inuu yacni muxaabaad iyo tacasubaad faarig ah iyo yacni cawaadif hawjaa inuu iskaga galo ilaahay inuu uga cabsadaa fiican waxa uu ku qancayana ay noqdaan wax a'imadii hore u diin ah inay noqdaan ee qof hadda joogo adigiiba kula mida ama aan kaaba aqoon badnayn haddaad marka adiga ugaga dayataa ama aad kaba aqoon badan tahay dhib weyn baa markaas meeshaasi ka imaanaya in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haajaruu hijrooday wajaha hadduu jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku jihaaday ulaa'ika kuwaadaas yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allaahi alle naxariistiisay rajaynayaan kuwaas wallaahu alleh gafuurun alle dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan aayaddaanna markaa saxaabadii sariyada oo ninkii markaa intay ku qaldameen iyagoo u malaynayo in raj inay tahay jumaad al dilay ayaa ilaahay uu yacni niyaddooda iyo markaa iyo waa waa rajo gelina alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey waladiina kuwa haajaruu hijrooday wajaahaduu jihaaday fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku jihaaday ulaa'ika kuwaadaas yarjuuna waxay rajaynayaan raxmat allaahi kuwaa marka naxariis allay rajo ka qabaan marba hadday iimaan iyo jihaad iyo hijro ay ku jiraan wallaahu allana gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih